hulaaثiga mujaradka sida uu ku imaanayana wuxuu yahay waa facalo oo saddex ka imaanaydo yaf culu yaf cilu iyo yaf calu facila marka saddexuu ka tiriyey intaas yafculu yafcilu yafcalu saddexuu ka tiriyey albaab raabic dhe markaad de faacilaan gelaynaahe waxaad tidhaa albaab raabic baabkaafeeya faacila bilkasr weeye yafcaluna ku imaana bilfatxi xaalu ahaaday faacila bilkasri xaalu ahaaday yafcalu bilfatxi xaalu ahaaday faacila qiyaaskeedii wuxuu yahay mudaariciisi inuu ku yimaado yafcalu bilfatxi xaalu ahaaday naxwo calima wuu ogaaday yaclamu waa ogaana wa farixa wuu farxay yafraxu waa farxa labada miaal muxuu keenay labada miaal wuxuu u keenay inuu ku tuso inay isku mid tahay faacila mucaddaheeda iyo laasimkeeda ama ha ahaado mucadd mafcuul qaadana ama laasim aan mafcuul qaadayn ee yafcalu uu ku imaana qiyaaskiisu oo calima waa mucadde waa facila oo mucadaha mafcuul qaata wey farixana waa laazim waa ficilo laazim ah labadiiba maxaa qiyaas u ah yafcalu ayaa qiyaas u ah wuxuu ku yidhi wakaafa waa cabsada yakaafu waa cabsana wuxuu kutusaa صaxiix iyo muctala inay isku mid yihiin markaasuu kuu misaaliyey faacila oo ah ajwaf waawiya ama muctalulcayn bilwaaw kaafa asluhu kawifa kaafa asluhu khawifa waa muctalulcayn bilwow yaa noo sheegay masderkan ka aragnay masderkiyaa khawf ah, ah masderkiya wuxuu yahay khawf markaa msd masderkaana asal ah asagaasaana tusay markaa khawifa asluhu khawifa u hadhe khaafa asluhu khawifa markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan markaasaa la yidhi khaafa yakhaafu asluhu yakhwafu yakhwafu yafcalu yakhwafu markuu noqday aa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilى saakini صaxiix markii xarakadii wowda laga raray oo khada la geeyey a waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin asaalatan wowdu soo asaalatan ma xarakaysnayn yakhwa wnfataxa maa qablahu alaana waxa ka horayana hadduu fadxisay markii xarakadii la raray awn ma fadxisanayn khalaas qulibat ilcilatu alifan saasuu ku noqday yakaafu ilaa hadda yakaafu mogta yafcalu ma waafaqsana laakiin sida ay ku timid waa tacliil iclaala keenay wawejilo waa cabsaday wuxuu ku miaaliyey miaal waawi ah oo faacilaa ama faacila muctalulfaa bilwaaw ayuu kuu miaaliyey wejila waa cabsaday yowjalu waa cabsana wuxuu ku tusaa faacila yafcalu yay ku imaaneen inaysan kala qaad lahayn waxa weya mucadihiisa laasimkiisa صaxiixiisa muctalkiisa mudaacafkiisa kulli inay isku mid ku tusaa saasuu amilada u badina wejila waa cabsaday yowjalu yowjalu waa yafcalu iyagu wa radiya raadiyu noqday yardaa radiya asluhu radiwa asluhu radiwa waa waawi waxa weeyaan naaqis waawiya weeye maahan yaai oo yaana tusay masderka fiiri ridwan ridwan wowda fiiri marka masderka ayaa loo laabtaa saasa lagu gartaa marka radi wa isagoo ah qulibatil waawu yaaan litadarufihaa wankisaari ma qablihaa dhe ah, wowdii yaa loo bedeley wowdii yaa loo bedeley maxaa loogu bedeley litatarufiha aakiray martay wankisaari maa qabla waxa ka horayna waa kasrisan yihiin khalaas radiya a la yidhi markaa radiya yardaa raadiyu noqonaa asluhu yardaw yafcalu yafcalu yardaw isagoo ah ayaa wowdii ya loo bedelay oo la yidhi yardayu ah sababtoo ah wowda iyo wowdu mar hadday xarafka raabica iyo wixii ka badan noqoto yaa loo bedela yaa loo bedela yardaw yardayu marka yardayu in la yidhi kadibaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qabla qulibata cilatu alifan fasaara yarda raadiyu noqdo wa cadda waa qaninaya caddu waa qaninaya asluhu cadida cadida u ahaa cadida markaasaa labada daad kii horeeyey ayaa kasradii xarakadii laga qaaday lidalab اidqaam si la iskugu idqaamo markaasaa la yidhi cadda markii laga qaado kadiba qaacidada la marsiina marka horeeta labada daad midka horeeya waa miley oo kulmeen soo maahan xarakada ka qaad lidalab اidqaam markaad ka qaado qaacidadii ku taطbiiqi ida اجtamaca xarfaani mutajaanisani baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuun اأwl waa haysanaa وataxaruk اan waa haysanaa cad dheh yacadu slhu yadadu yacdadu yafcalu ilaa yafcalu aan rabnaa anagu yacdadu yafcalu marka isagoo ah yacdadu labada daad mid ka horeeya xarakada ka naqli hafxadfine ka naqli caynta u naqli cayntaa sukuunsan oon khalaas markaas qaacidadii ku dabaqo waxaad tirahda ajtama xarfan mutajanisani bacda fail kelimati udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuun اlawali wa taxaruki الثaani yacadu dhe yacadu dhe wuu ku yidhi wa kaiira ma in badan taati waxaa ka timaada minhu min facila alaxzaanu murugyaalka walcilalu xanuunada wa adaaduhuma iyo kuwa lidka labadooda ku ah in badan hadda in badan hadduu ku yidhi wuxuu ku tusaa inaysan aciilo aas ku ahayn aciilo khaaskuma ahan lakin in badanay ka timaaddaahu ku yidhi in badanay ka timaaddaahu ku yidhiye khaas kuma ahan kuma dhihin ayaday khaas ku ta wa kaiira maa in badan taati waxaa ka timaada minhu min facila alaxzaanu murugyaalka wاlcilalu xanuunada waa jamcu cilatin ciladuna xanuunka iyo wa adaaduhaa kuwa lidka ku ah xusni maxaa lid ku ah farxad cila oo xanuun ah maxaa did ku ah صxa ama caafimaad naxو sakima waa faa'ila sakima waa xanuunsaday yasqamu waa xanuunsana waxazina waa murugooday yaxzanu waa murugoona haye marka sakima oo cilo ah did maxaa ku ah waxaa ku ah caafimaad salima waa nabadgala cudurkii iyo balaayadii u ka nabadgalay yaslamu waa nabadgala xusni maxaa muruga maxaa did ku ah farxad farixa waa farxay yafraxu waa farxa marka axzaanta iyo sidaas iyo walcilal halkaasay ku yimaadaan iyo didkooduba wa minhu min facile facila waxaa kaloo ka ahaada alalwaanu midabyaalka waalcuyuubu ceebyaalka waalxulaa waalxilaa iyo waxyaalaha laysku qurxiyo waa jamcu xilyatin xilya wa minhu min facila facila waxaa ka ahaada alalwaanu midabyaalka waalcuyuubu ceebyaalka waalxulaa iyo waxyaalaha laysku qurxiyo alxula alxila labadaba dhig kar waa jamcu xilya naxwu shahiba waa caddaankiisiiyaa madowgii ka batay shahiba caddaankiisii halaba bayaaduu calaa sawaadihi wey halaba bayaaduu calaa sawaadihi caddaankiisiiyaa madowgii ka batay hadhow markaa ninkii waxaa la leeyahay fahuwa ashhabu ah, fahuwa ashhab gabadhiina waxaa la leeyahay shahba facla ala leeyahay wa cawira il ayuu la'aado mid ila ayuu noqday cawira cawira ah, shahiba yashhabu fahuwa ashhab wa hiya shahba cawira waa il la'aaday yacwar ah, cawira ninkii waxaa laleeyahay acwar dhe acwar gabadhiina waxaa laleeyahay awra alaleeyahay awra facla alaleeyahay waa felija fanax ayuu lahaaday felija fanax ayuu lahaaday waa ficilkii ninka maxaa laleeyahay aflaj nin fanax leh gabadhiina maxaa laleeyahay falja gabar fanax leh albaab اlkhaamis baabka shaneeya facula weeye yafculu facula yfculu yafculu bidami ayaa laaqiya mase bidami xaalo uu ahaaday fiihimaa fi lmaadi wاlmudaaric maadi iyo mudaaric caynta waa la godaa yf awelna maadiga wuxuu aha facula caynta waa godned mudaaricana waa yafculu bidami xaal uu ahaaday fiihimaa fi lmaadi wاlmudaaric wa huwa marka isaga halkaas baabu leeyay yfculu qiyaaskiis waa kaasa yfculu marka lixdiiba saas ku dhamaatay facalo saddexaa ka timid facilana labaa ka timid mid laakiin mid ka mid ah fahaa facila mid ka mid ahna weli aanan gaarin hal midaan aan qaadan kii qiyaaska ahaa facila qiyaaskeediiyo yafcalu ah iyo saddexdii facala afar facula shan aan marayna kii lixaad waa noo soo socda wa huwa facula lilawsaafi tilmaamu u sugnaatay tilmaamaha alkhuluqiyati ee dhaqanka loo nisbeeyey dhaqan wanaaga khuluqa walatii taaso walatii khuluqa lahaa uu u sugnaaday mukthun nagaasho facula waxaa ka yimaada sifaadda oo dhaqanka fiican ah oo weliba sugnaata oo sugnaata oo aan waxa weeye xuduud kaliya tusine ee tustata hubuudka tusta sidaas darteeda sifada mushabahada ah dhan waatan ka timaadda sifa mushabaha sidaas daraaddeed faculay ka timaadda maxaa lahay faculadu hubuuday tuse isim meeshuu ka tuso xuduud iyo tajadud sifada mushabahada ayada xuduud hubuuday tuse thubuud marka faculadaa sidaas asal u ah wahiya facula lilawsaafi tilmaamaha alkhuluqiyata ee dhaqanka loo nisbeeyey usugnaatay walatii taasoo laha u sugnaaday mukthun ay dawaamun daa'imid wey naxw xasuna waa wanaagsanaad waa qurxoonaaday hadda haddaan idhaahno ee quruxdu maahan sifo marna suusha marna timaadda ee waa sifo iska joog iska joogta waayo xasuna waa qurxoonaaday yaxsunu waa qurxoonaana waa deeqsinimadu maahan sifo qofka marna ku timood marna ka tagto oo qof mar deeqsi ah haddana waa dambe baqiil iska noqda ma jirto waa arrin dabiici ah, waa sifa khuluqiya oo qofka iskaga sugnaata qofka iskaga sugnaata wasaruwe sayiduu noqday qof oo sharaf leh oo hogaaminaha sayidnimada lagama hadlaayo jaguu qabtay maaha jagada waa la iska qaada waa la isku dhiibaa maahan jaga maahan ee waxay tahay qof ka shaksi ahaan hogaamiyaahu noqday oo sharaf hogaamin qof oo sharaf leh oo sayid ah eh. oo sifaadii waxa weeyaan qiyaadada lehu noqday sayiduu noqday qof sayid oo sharaflu noqday yasru sayid ayuu noqonaa dhe sayid ayuu noqonaa albaabu saadis baabka lixeeyaa faacila yafcilu weeye faacila yafcalu qiyaaskiyay ahayd faacila yafcilu waa shaad wey waa shaad bilkasri xaal faacila ahaatay fiihima fi lmaadi wاlmudaaric maadi iyo mudaaricda caynta in la kasriyo wa huwa faacila yafcilu qaliilu waa yarya wadaalika tusaalihiina naxwu xasiba waa maleeyey yaxsibu waa malayna wa nacima waa nimcaysto waa barwaaqoobay yancimu wwaria wuu dhalay yariu waa dhala wweliya waa maamulay yeli waa maamula wilaayatan wey afar ficiluu miaaliyey waa xasiba nacima waria iyo weliya afartooduna waa kala duwan yihiin oo waxay tahay afcaasha ka shaadowda afcaasha ka shaadowda facila oo meeshii la rabay yafcalu inay ku timaado ka leexata ee yafcilu ku timaada laba u qaybsan mid waxaa la idhaha dulwajayn oo dulwajayn waxaa loola jeedaa qiyaaskii waa ku imaane soo lama rabin yafcalu inay ku timaaddo waa ku imaane waxaaba ka mida xasibada iyo nacima labada uu hormariyaa ka mida oo xasiba yaxsibu iyo yaxsabu labadaba ku imaane nacima yancamu iyo yancimu labadaba ku imaane hadday xasiba yaxsabu ku timaado waa qiyaaskii hadday yaxsibu ku timaadna waa shaadkii hadday nacima yancamu ku timaado waa qiyaaskii yancimu markay ku timaadna waa shaadkii labadaas wuxuu kaaga sheegay sheedkii dulwajaynka ahaa labada kaloo ah warifa iyo weliyana wuxuu kaaga sheegay shaadkii khaaliskaah oo shaadnimo kalihay ku imaanayaan kasro kaliyahay ku imaanayaan yariu weli ah, waxaa tira weliya yeli sidaasay ku imaanayaan marka ina maalig qolada hore sagaaluu ka sheegaa oo ah dulwajaynka sagaaluu ka sheegaa oo ahaayeen xasiba nacima ba'isa ya'isa yabisa waxira satru waqira e, satru dhe waqira satru waxira waliha wahila sagaalkaasuu ka sheegaa labadiisa kitaabba oo sarfiga midka kale oo labada ka sheegay oo ah wariha iyo weliyana sideed ayuu ka sheegaa sideeddaas oo kala wamiqa wafiqa wafiqa weliya wariha warima warica wariyalmukhu sideeddaasuu ka sheegaa laakiin wax ka badanaa jiro culummada gobol sheegaan marka dulwajaynka waa sagaalkaasuu sheegaa sagaalkaasoo kale ah xasiba nacima ba'isa ya'isa yabisa waqira satru waxira waliha wahila shaadka khaaliskaana sideeduu ka sheegay wamiqa wafiqa wafiqa weliya wariha warima warica wariya lmukhu marka macnaheedu waxay tahay sagaalkaas hore qiyaas waa ku keeni kartaa xasiba yaxsabu nacima yancamu ba'isa yabcasu ya'isa yeycasu yabisa yabisa yeybasu waqira yow haru waxira yow xaru waliha yowlahu wahila yow halu qiyaas waa ku keeni kartaa shaadna waa ku yimaadaanoo yafcilu waa ku keeni kartaa laakiin kuwan sideedda ah wamiqa yamiqu yafcilu waxnay kuma keeni kartid wax alla waxaa misaalka waawigaana wowda waa la wada xadfa ilaa waxay dhacday bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laasima marka yamiqu yasiqu yafiqu yali yariثu yarimu yaricu yarilmuku dhammaan yafcilu ay ku wada imaanayaan wa kulu haadihi اabwaabi abwaabtan dhammaanteed waa lixda baab oo saddexna facalo ka timi labana facila midna facula wa kulu haadihi اabwaabi abwaabtan dhammaantood takuunu waxay noqotaa laazimatan mid laazimoon mafcuul toos u qaadayn ficilku hadduusan mafcuul toos u qaadayn laazima layska yidhaah walow xarfu jer baa ku qaata hadduu rabo mar hadduusan toos u qaada karin laazima laleeyahy marka laazim way noqotaa waa mutacadiyatan mutacadina waa noqotaa facala waa sidaas faacilana waa sidaas ila alkhamisa midka shaneeya maahane waa faacula yafculu falaa yakunu ma noqdo ilaa laaziman mahane wax aan laazimayn isagu ma noqdo weligiis laazim unbuu iska noqdaa wax aan laazim ahayn ma noqdo lama arko isagoo mucaddaa sidaas ayuu yidhi qaybtaas halkaasuu kaga baxa qayb kaleetu haddana ku siinaya wuxuu ku yidhi wa alaaatun saddexna limaziidihi masiidi hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisu u sugnaaday bixarfin hal xaraf lagu siyaadiyo saddex baab ama saddex wasni waxay ka imaaneen hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey wa alaaثatu saddexna limasiidihi masiidi hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisa ayay ka ahaad ay u sugnaatay bxarفin hal xarف lagu siyaadiyey alأwl albaab اأwl baabka ugu horeeya afcala wey waa hulaaثi hal xarف lagu siyaadiy hmse awelka laga gelina ziyaad غayru mkrara wey marka waxaa leedaha hms awelka laga gelay naxو akrama waa karaameeyey yukrimu waa karaamayna ikraaman karaamayn akrama hamsadaas ayaa siyaada asalku karuma uu ahaa akrama laakiin mudaaric markii lagu keenayo fiiri aaway hamsadii ilaa waxaa la rabaa mudaaric marka la keenayo maadigii in xarف arita lagu daro hadda فiiri daxraja hmsna ku bilaabo mudaaric ka dhig hmse oo xarف arita ku bilaabo u daxriju marka afar waxaa ahaa maadiga mudaaricu شhanuu noqona udaxriju waan dildilinahay noqona udaxriju marka shanay noqoto soo ma jeedid marka haddeer akrama markii mudaaric laga dhigay yukrimu waa afar xarف maxaa dhacay hamsadii siyaadada aheed aa laga tegey hamsadii siyaadada aheed aa laga tegey haddaan laga tegin muxuu noqon lahaa marka hamse lagu bilowdo uakrimu uakrimu saasuu noqon lahaa laakiin waxaa la yidhi culaysaa ku sugan laba hamsoo isku xiga oo labadiiba xarakaysan yihin oon la tasiili karin xataa oon midka dambe alf loo bedeli karin ama xarfu cillo kale culaysaa ku sugan uakrimu markaasaa waxaa la yidhi labada hamse mid ha la tuuro labadooda yaa marka miise badan yaa darajo badan waxaa darajo badan hamsada horaydo xarfanitaha mudaaricii oo dhamayba u taaganta ha la rebo tii maadiga ku jirtay ha la xadfale markaasaa la yidhi ukrimu ukrimu marka xuruufulaynitaha kale lagu bilowdo culays ma jiro yuakrimu tuakrimu nuakrimu haddana lama isticmaalo ee waa la xadfahamsadaas oo dhammaan isku wadaa la marsiiyaa waxaa la idhaha yukrimu tukrimu nukrimu sidaa loo yidhaha ukrimu waxaa la haddaan culays jirin maxaa loo xadfay xamlan cala alhamse hamsadaa lagu xambaaray saddexdan kale ayaga culays kuma jiro laakiin maxaa loo xadfay xamlan cala alhamsa hamsadaa lagu xambaaray saas darteeda waa inaad ogaato yukrimu hamsa ka maqan hamsadaas marka xaaladda amarkaa waa la soo celina ah. so ma jeedid xaaladda amarkaa hamsadaas waa la soo celina oo markaan amar la isticmaalayo akrim aa ah. marka amar la isticmaalayo ficilka see amar looga keena mudaaricaa la fiiriya mudaarica xarfu anaytaha xarafka ku xiga hadduu xarakaysan yahay xarfu anaytaha la tuura markaasa mudaarica intii kale lagu dhawaaqa isagoo majzuuma hadda fiiri haddaan hamsadii soo celina maxaan dhihi lahayn lam tuakrim lam tuakrim markaan amar la imaanaynana maxaan dhihi lahayn xarfanita keliya tu ilaa xarfanita hamsa ku xigta waa ku xarakaysantee akrim saasaa loo keenaya marka marka sidaas darteed amar marka la gaaro hamsadiiaa la isticmaala kaanaha hamsadii inay joogto kalea laga dhiga marka akrim alal iska leeyay akrim adkil akrij alaleey hamsadiyaa la soo celina marka amarka la joogo laakiin marka mudaaric la joogo hamsadaas waa la isticmaalay waay masderkeedu ifcaalu ku yimaadaa qiyaaskiisu waa kaasaa akrama waa karaameye yukrimu waa karaamaynaa ikraaman afcala ifcaalan akraja yukriju ikraajan adkhala yudkilu idkhaalan axsana yuxsinu ixsaana afcala yufcilu ifcaal yufcilu ifcaal aad ku keenayda qiyaaskiisa marka baabulifcaala la yidhahda baabulifcaal wa acdaa wuu siiyey asluhu acdawa waa naaqis waawiya naaqis waawiya acdawa taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qabla qulibat cilatu alifan fasaara acdaa يعطي أsلهu يعdiو qulibaت الwaaw yaaءa لiوquuعihaa raaبcaة xarفka afraad mar hadday wowdu noqoto waxaa loo bedelaa y ya-a loo bedelaa yudiyu yudiyu khalaas yudiyu ustilat damato markaa calى اlya markay ficilka muctalulaam bilya u yahay damada cunaysaa ku jira kaasaa la iska xadfay yucdii yucdii saasuu ku noqday yucdiu yucdiu yucdiu sidaasay marka ya-a loo bedelaya liwuquucihaa raabicatan aad leedahay xarafka afraad mar hadday noqoto wowdu ya-a loo bedela masderkii icdaaءan asluhu icdaawan asluhu daawan qulibat اlwaaw hamsatan liwuquucihaa bacda alifin zaa'datin alif zaa'ida bacdigeed hadday wowda iyo ya-du ay dhacaan hamsa loo bedelaa wowda iyo ya-da hadday dhacaan bacda alifin zaa'idatin maxaa loo bedelaa hams hamsaa loo bedela markaa asluhu iaawan icaa'an saasaa loo yimi wa aqaama wuu taajiyey yuqiimu wuu taajinaa iqaamatan taajin aqaama asluhu aqwama calىa wasni afcala aqwama waxaa la yidhi marka taxaraka xarfu cilati wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix markii la rarayaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin asaala hadda wowdii sukuna naga saar laakiin asalkii horaa fatxa saareen taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxnaa qablahuna alaana xarafka horeen hadda fatxa noo saaranta xaraka saaranta gulibat ilcilatu alifan fasaara aqaama aqaama sidaasuu noo noqo yuqiimu asluhu yuqwimu yukrimu uu la mid yahay yuqwimu yuqwimu ayaduna waa la wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ila saakini صaxiix haye waa la raray wowdii sukuuna saaran kasrana ka horayda bal ku dhawaaq yuqiw adagta in lagu dhawaaqa qaacida meeshaas timid wlwaaw in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuha yaaan ka miisaan ishtaha waxay tahay sideedaba wow haddii sukun saaran yahay xarafka ka horeeyana kasra saaran tahay yaa loo bedelaa waana ya in loo bedelo waa caan baxday oo beydkaasay culummadu ku dabdiyeen waxay idhahan qaacidadaas walwaawu in yaskun wamaa qablun kasar wow haddii sukun saaran yahay waxa ka horeeyana kasra saaran tahay fa faqalbuhaa yaa in ya loo gediyo ka miisaanin oo kale ishtahara waa canbax miisaan asluhu miwsaan miwzan miimtii kasraa saaran wowdii sukuuna saaran waa sukuunsanta wowdii sukuuna saaran waxa ka horeeyaana kasra weeye ya ugedi miizan arrinkaasa caan baxay walwaawu in yaskun wamaa qablun kasar waa beydka qaybtiisa hore faqalbuha yaaan ka miisaanishtaharna waa beydka cajuskiisi weye qaybta hore sadriya la ha beydka qaybta dambena maxaa la haha cajus hmm satriya la haha qaybta hore beydka qaybta dambena maxaa la haha cajus marka hadda fiiri yuqiimu asluhu yuqwimu yuqwimu wowda kasra saareed kasrada waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix markaas kadib ay qaacidadii timid wlwaaw in yaskun wama qablu kasar faqalbuha yaaan ka miisaanishtaha qalbi marka ya u badel wowdi yuqiimu iqaamatan asluhu iqwaaman ila uyaysan kaa hoos bixin afcala masderkeedu qiyaas xuu ahaa ifcaal aqwama iqwaam dhe asluhu iqwaaman iqwaaman qaacidadii fiiri marka wowda xarakaa saaran xarafka ka horeeyo qaafkaana sukuun waxaa tiraa taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix wowdiin xarakadii ka rarnay halkaan saarnay qaabkii qaabkiiaan waaan waxaan rataa wowdiian waxaan ka rarnay fatxadii qaabkiiaan saarnay maxay marka laguma dhawaaqi karo waxaad leedahay marka taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alana qulibat اlcilatu alifan laguma dhawaaqi karo faltaqa saakinaani labadaa halkay ka yimaadeen labada saakina markii hore alifta ifcaal masderkan qabla alcaaqidka alifta taallaa la yidhaha alifu ifcaal ikraam ikhraaj ixsaan idkhaal fiiri aliftaas alifu ifcaala la yidhahda masderkaa wato waa ziyaado aliftii ziyaadada aheed waa sukunsanta wowdii aliftii ka soo gadoontayna waa sukunsanta labadii alifaa kulmeen kaa la xadfaha la yidhi marka sibaweyhi iyo khaliil waxay yidhaahdeen midda zaa'idada la xadfa maxaa asal loo xadfa ilaa wowda midda ka soo gadoonta wowda waa cayntii kelimada waa caynulkelimihi waa asal marka waxay yidhahdeen xadaf waxaa u xaqle zaa'idka saciid ibnu muscida tilmiidu sibaweyhi waa shaykhuuljarami wuxuu yidhi akfar maya waxaa la xadfaa labada alif midda horayda maxaa yeelay iltiqaaw saakanaynka haddii mid ka horeeya xarfumad iyo xarfumadkaa la xadfa alifta horaydaana xarfumad alifta dambayda xarfumad ma sababto alifta horayda fatxa ka horayda alifta dambayda ma fatxa ka horayda kama horayda aliftan sukunsana ka horayda marka labada alif yaa xarfumad ah waxaa xarfumad ah alifta hore ilaa iyadaa fatxa ka horayda tan dambe xarfumad ma ma haysataba fatxa ka horayda khalaas midda hore hala xadfuye qaacidada iltiqaaw saakanaynka hala ilaaliyo calaa kuli xaal labaduba waxay isku waafaqeen labada alif mid ha la xadfo maxay noqota markii mid la xadfay iqaama ay noqoto aliftii la xadfay ta ka soo badel qaado iqaamatan ah, iqaamatan waa taas iqaamatan saasay ku timi wa aataa wuu siiyey aataa waa la yimid maaha ah, sida qolinka oo wucadda dadka wacdiya caamada oo hala mid noqo adig ardaya te mogta wamaa aataakum rasuulu fakuduu wixii rasuulku inin la yimaado ka qaata caamada dadka markay wacdaan saas yidhahda ilahay waxay yidhahdeen wamaa aataakum rasuulu fakuduu wixii rasuulku inin la yimaado ka qaata wamaa nahaaku canhu fanta wuxuu idinka reebana ka hara caamadu saasay tiraa markay dadka wacdaydo soo ma jeedid marka maxaa yala caami haddi ma kala oqoon karo aata iyo ata waa iskugu mid asaga taadaasu fiirsaa isaga tada xuruufta waaweyn arki kara xurufta yareer ma arki karo caama marka shaqa iskuma leh ataa waa yimid wey bimacnaa jaaa aatana bimacnaa acdaa wey wamaa aataakum rasul rasuulku wuxuu idin siiyo wey diin iyo adduunyo wuxuu rasuulku idin siiyo qaata weliba aayadda markaas waxaa ku jiray siin oo xoolo oo fay iya la qaybinayo laga hadlayo laakiin diin iyo adduunyaba wixii rasuulku inuu siya ka qaata weye maxaa yaele cumuumka la fiiriya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka aata waa acda wasniguna asalku waa afcala oo ata ay aheed ah, asalku waa ata marka laba hamsaa kulmeen ah, laba hamsa hadday kulmaan hal kelimadna ku kulmaan midda dambena ay sukuunsan tahay laba kelima laba hamse hadday kulmaan ah, hal kelimadna ay ku kulmaan labada hamso hadday laba kelima ku kula jiraan maaha saas waa ka duwayn laba hamse hadday kulmaan hal kelimana ku kulmaan midda dambena sukuunsan tahay khalaas midda dambayda waxaa loo bedelaa midda horeyda xarakadeeda xarfu cillo u jinsiya midda hore xarakada saaran xarfu cillo u jinsiya fatxa maxaa u jinsiya alif ah, lianna alfatxata uktu lif marka ata waxaa tiraa atadhe adhe adhe tii dambeyday alif ubedel hmm. alif ubedel waa yahay ata waa siiyey haddii ay waxa weeyaan ay midda dambeyda midda horayda ka sar saaran tahayna imaan fiiri imaan imaan imaan asalku ahaa imaan dhe marka ya ubedel hadday dama saaran tahayna wow bedel umul amala wuu hididiishaday shaygaas ya'mulu amar si umul umul dheh umul dheh marka waxaad tidhaahdaa aataa asluhu ata ka afcala waa akrama oo kale ka akrama oo kale waa afcala waaata wuu siiyey yuti waa siinaa itaan itaan iiri waaba tan mide asluhu itaan ifcaalan soo ma jeedid i ay aheed laba hamsay aheed tii dambayday marka qaacidadii waa la helay laba hamsaa kulmeen hal kelimay ku wada jiraan tii dambe waa sukuunsan tahay ya u bedel wlmru amar minhu afcalo xaalu ka ahaaday amarka oo afcalo ka yimaadaa ah, afcil wey afcil wey afcil hamsadiyaa loo laabtaa afcil biqadci hamsati xaalay ahaaday hamsadii oo maadiga ku jirta ayaa la soo celiya oo aan la isticmaali jirin mudaarica wuxuu ku yidhi wlmru amar minhu afcalo xaalu ka ahaaday afcil weeye biqadci hamsati xaalu ahaaday hamsadu waa hamsatulqaci maftuuxatan xaalay tahay saas darteeda haddaan wax ka horeeyaan iyo haddii kaleba waa lagu dhawaaqa waxaa leedahay akrama yukrimu akrim haddaad wow ka hormarid waxaa leedahay wa akrim wa akrij wa adkil wa axsin sidaasaad leedahay marka haddii xaraf ka horeeyo ma dhacayso iyadu maxaa yal hamsatulwasli maaha waa hamsatulqaطci ma dhacayso albaab الثanي aan ku jirna ma og tahay hulaaثi lagu siyaadiyey hal xaraf saddex wasinu lahaa midkii koowaad afcala ayuu ahaa afcala ayuu ahaa kii labaad wey baabka labaad kuu sheega waa wasnigii labaad albaab الثanي facala wey maxaa lagu siyaadiyey waxaa lagu siyaadiy tadciifka caynta tadciifka caynta ku jira facala cayntiyaa lasoo laba jeceshay waa ziyaado mukarara tii hore ayr mukararay aheede waa ziyaad mukarara cayntia la soo celsho bitashdiid اcayni xaal u ahaaday naxw faraxa waa ka farxiyey yufarixu waa ka farxina tafriixan ka farxin wazakaa wuu dahiray yuzakii waa dahire taskiyatan dahiri baabka labaad waa facala oo tadciifka caynta lagu siyaadiyey ah, tadciifka caynta lagu siyaadiyey btashdiid alcayn xaalu ahaaday naxwu faraxa waa ka farxiyey yufarixu tafriixan mudaariciisi waa sidaasuu ku imaanaya masderkiisuna waa baabu tafciila la yidhahdo hadduu saxiixulaaqil yahay waa kaasaa masderkiisii baabu tafciila ba la yidhahda tafciilan uu ku imaanaa faraxa tafriixan kalama takliiman callama tacliiman laakiin waa markuu صaxiixulaam yahy hadduu muctalaam yahay waa kana saakusa tafcilatan ku imaana masderku hadduu muctalaam yahay muxuu ku imaanaa tafcilatan waa kanaa wazakaa wuu dahiray yuzakii waa dahira taskiyatan namaa yunami namaa waa siyaadiyey yunami waa siyaadina tanmiyatan rabaa waa koriyey waa barbaariyey yurabi tarbiyatan tarbiyatan tafcilatan uu ku imaana albaab haali faacala wey faacala maxaa lagu siyaadiyey hulaaigii alifta caynta caynta iyo udhaxayda laamta waxaan rabaa caynta iyo fada udhaxayda caynta iyo fada alifta udhaxayda aliftaasaa lagu siyaadiy waa ziyaada hayru mukarara marka wesniga la